ee qofka ama bulshada ee diinteeda baabi'iya oo haddii dulmigu u dhaco waxay noqonaysaa ummaddu inay ka xuubsibato diinteedii ama diin nafle aanay ku hadhin dulmigu wuxuu keenayaa in dadku ay culloobaan oo isnacaan mar haddii dulmi u dhaco oo anwaacdiisi la helo bulshada dhexdeeda waxaa imanaysaa dadku inay isnacaan oo wuxuu keenaa dulmigu cadaawad iyo colaad dadka dhexdooda ah iyo isnacayb iyo waxa la yidhaahdo isgooyn dhibaato badan baa dulmigu keenaa ilaa marka dambe uu keeni karo ummaddii isdulmida ee dhibaata dhexeeda marto in cadow kale ilaahay gacanta u geliyo oo la qabsado ay marka dambe gaadho marka dulmigu salafkii aad iyo aad bay uga baqi jireen mar baa waxaa dhacday nin odhan jiray abulcataahiya oo raggii shucarada ahaa ee carbeed baa waxaa xidhay imaamkii haaruna rashiidi oo muslimiinta marka imaamuhu ahaa xilligaas dowla cabaasiya wakti ka mid a markuu jeelka dhigay baa ninkii nin dee gabayaado xariifa buu ahaaye halka albaabka jeelka ayuu wuxuu ku qortay erayo tilmaamaya dulmiga cawaaqixumadiisa amaa wallaahi ina adulma lu'mun wamaa zaala almusiiu huwa daluumu ila addayaani yowma addiini namdi وعind الlahi تجتamic الkhuصuuم sataclamu ya daluumu إida اlتaqaynaa غadا cinda الإilaahi man اlmaruumu hadallada noocaas ah oo markaa uu dee ilaahay u sheeganaya wuxuu leeyahay dee qofkii dulmiyadow maalin baa xisaab inoo dhaxaysa waxaa la ahaa rashiid nin amiir oo mu'miniinta ka mid oo aad taqiyana wuu ahaa maruu gabaygii akhriyay u ooyadoo waba iska sii daayey marka waa dulmigu markaa waa shay abiicadda bani aadamka bani aadamka abiicadiisa ayaa waxaa ku salaysan tahay dulmi waxaa la yidhaahdo oo ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula marka ammaanada laga hadlayey insaankii baa qaaday ammaanadii cirka iyo dhulba ay diideen waayo insaanku waa dulmi badane markaa abcigaas waa abcigiisa jahliga iyo dulmigu waa dabeecadda bani aadamka asraar uu leeyahay ilaa cid ilaahay subxaanaه wa tacaala uu taskiyeeyey oo iimaanka iyo taqwada ay allakayaabka iyo cilmiga iyo nuurka qof markaa ku tarbiyoobay oo isilaaliyo isdhowraya mooyaane asalka bani aadamka dabeicaddiisu waa dulmi waa kii mutanabi laha wاظulmu min shay min shiyami الnufuusi fain tajid daa cifatin falicilatin laa yadlimu maawardi oo kitaab aad u qiimo badan qoray oo la yidhaahdo adabu dunya wاddiin kitaab aad u qiimo badan safxadda laba boqol todobiyo labaatan markuu hadalkaa uu mutanabi hadalkiisa uu soo qaatay wuxuu leeyahay wa hadihi اlcilaة اlmaanicaةu min الظulmi laa takhluu min axadi arbacati ashyaa qofka waxaa u diida dulmiga ee ka manciyey inuu xadgudub sameeyo afartaa ka bixi maysa buu idhi إma caql zaajir وإma أw diin xaajiز أw sulطaan raadic أw cajزu saadu faإidaa تaأmaltaha lam tajid khaamisan yaktarinu biha afartaa wax shaneeya helmaysid buuri waa caqli nin caqli u saaxiiba oo xumaa u ka reebayo ama diinun xaajiz waa qof diin leh oo diintiisa iyo iimaankiisu xumaa ka mancinayo ama waa sulطaanu raadic waa nin madaxa ama dawlad aanan goon agteeda lagu samayn karin dulmi oo baawariya dawladnimaa dhisan adag oo ciddii tallaabo qaadda markaa waxaa weeya tallaabo cadda laga qaadaya markaa wuu baqaya qofna tallaabo qaadi maayo dulmi ah ama dee intayba ka too waa tabar ma hayo uu ku qabto dulmigii oo caajis oo dee dulmigi uu rabaa inuu sameeye laakiin waxa weeye waa caajis oo hadda tabar u hayo dulmi samayn kara ma aha dulmi maxaa la yidhaahdaa dulmigu waa mujaawasaة اxad xadka oo qofku gudbo xagga isilaaxan wadcu shayi fii gayri mowdicihi sharci yacni shay in la dhigo meeshii shareecadu dhigtay meel aan ahayn la dhigo ayaa dulmi la yidhaahdaa shareecadu shayga meeshay dhigtay haddii meesheedii ahayn la dhigo kaas baa dulmi la yidhahda oo cadaaladduna maxay noqonaysaa dee waa horjeedkeeda wadcu shay fii mawaadiciha shaygo booskiisa la dhigaa cadaaladdii ah saa darteed baa alcadl wاlmusaawa farق baa udhexeeya wadiya goorda qaar baa diintu waa diin musaawa sax ma aha musaawa meelaha qaarkood way ka tahay laakiin waa diin اlcadl lafdigaasa shaamila waayo meeshii diintu wax dhigtay ee shareecadu wax dhigtay baa cadligii ah oo haddii dhaxalka la yidhaahdo labadii walaalaha ay wiilkiiyo gabadhu wiilku labajibaarka gabadha ayuu leeyahay kaasaa cadligii ah cadaalad waa kaas waayo shareecada halkaa dhigtay haddii la yidhaahdo musaawa baa la samaynaya gabadhii uulkaasinadeena waa dulmigii kaasaa dulmi la yidhahdaa marka dulmigu waa shayga oo lagu loogu talagalay boos aan ahayn la dhigo shayga ah ayaa dulmi la yidhaahdaa dulmiguna saddex nooc buu u qaybsamaa haddii la yar bastiyo ama laba laakiin saddex baynu ka dhigi karaa marka la bastiyo oo dulmi dulmulcabdi nafsahu naftiisa inuu dulmay bilishraaki biاllaah shirki ilaahay subxaanaه wa tacaala uu sharik yeelay oo allah uu wax ku lamaaneeyey oo naftiisa uu shirki ku riday dulmi baa la yidhahda kaas waa nooca u daran waxaa labeeya addoonku inuu naftiisa dulmi ku rido oo maa duuna shirki ah waxa shirki ka hoose ka sokeeya oo uu naftiisa ku rido waxaa la waa dulmi laakiin kii hore waa ka yar sokeeya waxaa saddexaysa waa dulmu اlcabdi ligayrihi min alcibaad waa addoonku inuu dulmiyo kayrkii addoommaha kale ee kayrkii ah inuu dulmiyo ayaa waxaa la yidhahdaa waxaa weeyaan waa nooca saddexaad oo xadgudub uu qofku ku sameeyo dadka kale ee bulshada kale ka mid ah saddexdaas baa lagu soo ururinayaa nooca u horeeya waxaa weeyaan waa qofku inuu naftiisa dulmi ku rido ile wadcu shay fii hayri mawdicihi shirki baa la yihahda ee ilaahii ku abuuray unka ku keenay ee waxyigii diinta soo dejiyey wuxuu ilaahay xaq u lahaa aad cid kale siiso oo ilaahay cid kale ku lamaaysa daalin baad dulmi baad samaysa ina ashirka la dulmun cadiim baa ilah yidhi waa dulmi weyn rasuulkana markii la weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayu dembin acdam dembi keebaa u weyn baa rasuulka la weydiiyey markaasuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay subxaanah wa tacaala aad shariik ku yeesho oo aad cid ku lamaanayso isagoo ku abuuray isagoo ku abuuray oo uunka ku keenay oo ku arsaaqaya oo kuu nicmeeyey oo nafta kaa qabanaya oo waxaad haysta ku siiyey inaad wuxuu xaq u lahaa cid kala siiso kaas baa shirki la yidhaahdaa ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh shirkiguna waxaa la yhaha waa dembi la sameeyo oo qof bani aadani ku dhaco waa ka u weyn abaalkiisuna waa naari jahannam walciyaadu billah innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wamaawaahu الnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar qofka ilahay u shariik yeela alla subxaanaه wa tacala wuxuu ka xarimay jannada hoygiisuna waa naari jahannam ba alaleeya subxana wa tacaala dembi kastaoo dhan waa la dhaafa oo ilaahay ballan buu ku qaaday qofkaasi hadduu tawxiidka ku dhinto inuu janno ku dambayn doono ilaa qofkii shirk ku dhintay mooyaane mar haddii shirku qofku ku dhinto dembi dhaaf ma leh ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wuu dhaafaa ma dhaafo alle haddii loo sharik yeelo lakin wixii ka sokeeya alla subxaanaه wa tacala u dhaafa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bظulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun markii muminiinta laga warramaya waa kuwa ilaahay rumeeyey walam yalbisuu iimaanahum iimaankoodiina kumay dheehin waxa la gaalnimo dulmigu halkan waa shirki marka waxa weeyaan shirkiguna waa nuucyo badan yahay siyaabo badan buu qofka ku soo dhuuman karaa ilaahay keligii in la caabudo oo loo tukado oo loo soomo oo waxaanu awoodu lahayn makhluuq aan la weydiisa ilahay la baryo oo baryadu adducaa huwa alcibaada ayaa rasulku uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay in la gargaarsado ilaahay in la baryo ilaahay in la weyneeyo waxaasoo dhan waxaa le waa cibaadu haddii cidkaa la siiyo oo xabaalo iyo dad dhintay wax la weydiisto waa shirki in xoola la kaxeeyo xabaa'a loo dabandaliyo oo lagu dulgowraco waa shirka in xabaa'a la dawaafo oo saa loogu wareegaaraysto oo le waxbaa laga rajaynaya waa shirka somaart gaalnimada ka midta lagu diinta lagaga baxayo waayo qabriga qofka ku jira kuna anfici maayo waxna ku tari maayo waxyaabaha kharaa'ibka waxaa ka mid ah aad u layaabka badan shirkiga noocaasa oo ilaahay kayrkii in la baryaabaa shirkiga ba yidhi oo in makhluuq bani aadam ah wax la weydiisto waxaanu awood u lahayn baa shirkigii ah arrimaha noocaasa dadkii aaminay oo caqiide ka dhigtay oo haddana dadka ku laynay bal ka waran shirkigii buu aaminay oo rumaysan yahay ilaahay khayrkii u baryayaa oo ilaahay khayrkii buu u dawaafaya xabaalib ku wareega oo wuxuu ku jiraa shirkigu dhexda u fadhiyaa markaasuu wuuna udhima wuuna aaminsan yahay dadka islaamka ka tawxiidka u yeedha waa ku dilaya qofkii tawxiidka ugu yeedhay ee yidhi war waxaad yeeshaa ka soo kac waxaad ku jirto ilaahay keligii bari ilaahay isagaa kugufe alaysa allaahu bikaafin cabda wayukhawifuunaka yukhawifuunaka biاladiina min duuni ilaahay miyaanu ku filayn addoonkiisa ilaahay keligii isagaa waranku keenay isagu markuu kuu cid lama tashan isagaa ku arsaaqaya rasuul buu kuu soo diray cibaado waxa uu leeyahay isaga keligu ogolow addoonkii tawxiidka ku yeedhayeyna waa lagu dilaya tawxiidkii oo marka kaa iyo maxay ku kala duwan yihiin kuwa ilaahay qur'aankiisa kaga warramayo ajacaala aalihata ilaahan waaxidan ina haadaa la shayun cujaab niman baasaa yidhi markii nebiga la soo diray oo ilaahay keligii ha la caabudo ilaahay keligii ha loo dawaafo ilaahay keligii ha la weyneeyo ilaahay keligii ha loo tukado ilaahay keligii sharciga ha laga qaato markuu saa rasuulku la yimi niman baa waxay yidhaahdeen quraysh la odhan jiray ilaahyadii oo dhan bu mid kaliya ka dhiga ina haadaa la shayun cujaab waaba arrin yaab le bay yidhahdeen waa arrin hariib oo yaab leh markaasay iskula dardaarmayaan waاnطalaqa almalow minhum an imshuu واصbiruu calى aalihatikum ina haadaa la shayun yuraad war waxaad yeeshaan meesha waa arrin dan laga leeyahy waxba garan mayne loo soo dhigay awliyadiiye bal waxaad yeeshaan sabra oo adkaysta oo wixii abya a ka soo gaadheen faraha kala bixina hawlo khataraa socda si baas baa laynoo wataa anisbiruu animshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina haadaa la shay ulaad bal faariqu smeed waa kaas arrin aad u khatara ayaa muuqata runtii aad u dhib badan waxaa weeyaan shirkigu wax sahlan maaha in ummadda shirkiga looga digo oo dadkaa la badbaadiyabay xaqdarka ugu yeesheen wixii wax fahansan manaan filayn anugu wakti ah, haacilka hadda la joogo in dad noocaas la helay ilaa heerka ah taagan nooca labaad waa dulmu اlcabdi nafsahu bimacsiyat اllah qofkani inuu naftiisa dulmiyo oo macaasi ku rido oo aacada ilaahay ka baxo waxaan shirki ahayn inuu sameeyo oo dee ilaahay keligii la caabudo oo loo shukurnaqo oon xuduuddiisa la tallaabin ayaa la ysfaray waman yatacadda xuduud allah faulaaika hum aalimuun baa la yidhi subxana watacaala qofka gudba xuduudda ilaahay kuwaas waa aalimiin wa tilka xuduud اllah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah qofka soodimaha ilaahay tallaaba oo shareecadu shay walba xad ba u dhigtay meel baa lagu hi intaa dhaafi waxaa samee waxaa samee waa iska ilaali wixii lagu hi iska ilaali ee macaasi ah soonaha lagaa manciya ee laguu diidaya maaragtay ee ee xidhan ee seeraha ahi waa macaasi ee dunuubta marka qofkii arrintaa gudbaa faqad dalama nafsah buu alla leeyahy subxaana wa tacaala maymuun ibnu haraan buu odhan jiray waxaad dhici kartaa ina arajula yaqra'u qur'aan ninku inuu qur'aanka akriyo wa huwa yalcanu nafsah naftiisuu nacdanaya qur'ankina waa akhriyaya kaasaa lihi wa kayfa yalcanu nafsahu seebuu naftiisa u nacdanaya qaala wuxuu akhriyaya alaa lacnat اllaahi calى الظaalimiin waana aalim nacdani ha fuusho kuwa aalimiinta ah isagii baana aalim ah oo dee macaasidii iyo xadgudub iyo wuxuu ku jiro ma marka qur-aankii de isaga isnacdalaya ogo buu leeyahay soo marka qofka la doonayo inuu naftiisa ku ilaaliyo macaasi naftiisa ka dhowro macnaheedu maaha ilaahay inuu u baahan yahay cibaadadaada allah subxaanahu wa tacaala addoonka cibaadadiisa allah uma baahna laa tanfacu taacatu muiiciin kuwa aطeecaya taacadooda ilaah anfici mayso kuwa diidan ee caasinaya cisyaankiisu ilahay waxba yeeli mayso man camila صaalixا falinafsih وman asaaءa faعalayha wma rabuka bidalaami اlcabiid wman jaahada fainama yujaahidu nafsih ina allaha laganiy can اlcaalamiin marka qofkii dadaala fainamaa yujaahidu nafsih nafsi u dadaalay wixii khayr aad qabsanayso ee daaco leh ee xuma ka tag ah ee wanaag ku shaqayntiisa ah arrimahaas oo dhan waa adiga dantaada addoonkow bani aadamkow adaa danaysanaya ina allaha laganiyun can ilaahay uunka dhan waa ka waa ka maarmay wa allahoodan oo isku filan alla bani aadan u baahan maaha oo qofkan shirkiga sameeyey shirkiga uu samayn ilahay waxba ku yeeli maayo wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun anaga namay dulmin waba nama yeelin lakin waxay ahaayeen kuwa naftoodii dulmiye bu ley alla subxana wa tacaala wuxuui wa huwa alganiyu bidaatihi fahinaahu daatiyun lahu kaljuudi wاlixsaani qaninimadiisu waa khina daati oo alle waa alla hodan ah oo deeqdiisa iyo ixsaankiisu waa khina daati oo marnaba nicamtiisa iyo khayrkiisu kala goo ma laha makhluuq uma baahna markaa makhluuqu adaa baahanaa xayu alqudsiga cadiimka waa kii ahaa yaa cibaadi xadiidka saxiixa yaa cibaadi inakum lan tabluguu durii fataduruunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii addoomahaygow yaani gaadhib iyo dhib gaari maysaan oo aniga dhib gaadhisaan dhib aad aniga igu samaysaan ma gaadhi kartaan nafci iyo waxaad tar aniga ii samaysaanna ma keeni kartaan oo aniga waxnay tari maysaan dhibna ima gaadhsiin kartaan buu alla subxana wa tala xadis alqudsiga yaa cibaadi low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu calىa atqىa qalbi rajuli waaxid maa zaada min mulkihi shayئa kii idinku horreeyey iyo kii idinku d jinkiin iyo insigiinuba haddaa yeelataan ka idinku cabsi badan qalbigiisa dhammaantiinba aad noqotaan ka idinku taqwo badan qalbigiisa haddaa yeelataan wax allaaliya waxaa ku siyaadinaysaan mulkigeega ma jiro waxba ii kordhin maysaan kulligiinba aad qiyaa barar haddaa noqotaan walow anna awalakum waaakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidi minkum maa naqasa daalika min mulkihi shay'a haddii dhammaantiin reer iyo reer jin dhammaantiin aad noqotaan ka idinku cabsi badan qalbigiisa ay yeelataan ka idinku cisyaan eh, badan idinku caasnimo badan idinku faajirsan qalbi dhagaxa ah haddaa kaa qalbigiisa wada yeelataan milkigayga waxba ka nuqsaaminaysaan wax allaale waxaad nuqsaaminaysaan ma jirto waa xadiis caiima markaasa weliba wuxuu haddana leeyahay low anna awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinakum qaamuu calaa saciidin waaxid haddii dhammaantiin kiini horreeyey kiini dambeeyey wixii jin ah wixii insi ah meel bannaana ay isugu timaadaan khalqiga dhammaantoodba oo mid kastaaba u weydiisto baahidiisa iyo dantiisa uu sheegto oo fa acطaytu kulla insaanin ama kulla waaxidin mas'alatah mid kastaba aan siiyo baahidiisa wixii weydiistay maa naqasa dalika mima cindii ilaa kamaa yanqusu اlmikhyatu idaa udkhila fi اlbaxr waxaan anugu haysto markaan khalqigii oo dhan insiijinba siiyey hadalo waa weydiiso waxaad u baahan tahay waxaan haystee nicamtayda ah waxba ka nuqsaami ilaa irbad bad la geliyey waxay ka nuqsaaminaysa wax leeg mooyaane dayana waba kama bal marka irbad saa loo geliyo biyo oo saa u qaado irbadii maxaad kala tagtay baddii waxma kala tagtay waxba kalama tegin macnaa wa wax allaali waxaan insiiyey wax nuqsaamay waxaan hay ma jirto oo arkayni ilaa khalqi ilaah intuu abuuray ee adduunka wixii dhammaaday wixii noolba wixii nacama ilahi isagaa bixiyay nicamtiisa ma dhamaan subxaana wa tacaala subana marka waxa weeyaan dee allah subxaana wa tacaala uma baahna bani aadamka daacadiisa qaybta saddexaad oo muhimka noo darbaynu ka hadalno waa dulmu اlcabdi ligayrihi min alcibaad addoonku dulmiga uu samaynayo oo addoommaha kale uu ku samaynayo waana waana dembi weyn oo cadiim ah oo caaqibadiisuna ay xun tahay oo sufyaan athawri waxa laga soo guuriyay haddaad ilaahay kuga kulanta buu yihi toddobaatan dembi oo adiga rabbi idinka dhexeeya waxaa waxaa ka daran buu yidhi intaasoo dhan hal dembi oo adiga addoon idinka dhexeeya ilahay kula kulanto hal dembi ood qof bani aadam ku samaysay dhibaataad u geysatay baa toddobaanka dembi a ilahay xaggiisa gashay waayo rabbi waxaa weeyaan waa la naxariisto naxariis badan wixii xaggiisaad gashay inuu ku cafiyaa laga lakin bani aadamka wixiisu waa kaaga fadhiya wuxuu yidhi abubakr alwaraaq akaru maa yunzacu limaan min alqalbi inta badan qofka qalbigiisa iimaanka waxaa lagaga xayuubiyaa waa dulmu lcibaad addoommaha dulmintooda uu ku xadgudbaya waxay keenaysaa in qofka iimaankiisa ku waayo walidaalika baa xadiidka rasuulku wuxuu ahaa waana xadiid saxiix ah <coughs> dawaawiinu alaaa dawaawiinta wax lagu qora waa saddex fadiiwaanu laa yakfir اllahu minhu shay diiwaan waxa ku jira oo dhan ilaahay ma dhaafo waxa ku jira ku yaalla diiwaanka wixii galaa loo dhaafi maayo wa diiwaanu laa yacba'u اllahu bihi shayئa diiwaanna wax kasta habateena ku yaalin loo aaba yeeli maayo in la tirtiro tiro doono wa diiwaanu laa yatruku اllahu minhu shayئa diiwaanna waxba laga tegi maayo wax ku yaalla waa lagu xisaabtami doonaa waa la isweydiinaya ka aan loo dambi dhaafayn waxa weeyaan fاlاshraaku biالlah in اllaha laa yakfir an yushraka bih wayakfir maa duuna dalika liman yashaa wa ama اdiiwaan aladi laa yacba اllahu bihi shayئa kaana lagu aabba yeelayn ee uu qofka ka tirtiray oo ka baabi'inayo fadulmu اlcabdi nafsahu fii ma bayna wa bayna rabbih waa dunuubta qofkani galay isagiiyo rabbigii wax ka dhexeeya bani aadamka iyo alle taas waxa weye ilaahay waxba kuma aynu kaa tirtiro kulligeen wa ama اdiiwaan aladi laa yatruku اllahu minhu shay ka aan waxba laga tegayn xisaabtankiisu iman doonana waxa weeyaan famadaalimu اlcibaadi baynahum alqisaasu laa maxaala addoommaa wixii dhex maray qiyaama waa la keenaya waa la isu qisaasaya waa la isugu jarjaraya waa lagu xisaabtan siinaya marka kaas isagu wax bani aadan aad u geysatay inuu isagu kaa cafiyo ama aad ka toobad keento ad u dhamaysa xaqiisa mooyaane meel kale loo wadi maayo walidaalika yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltu baynakum muxarama falaa tadaalamuu naftayda dulmiga waan ka xarimay idinka dhexdiinnana waan idinka xarimay ha isdulmidaane ha isku xadgudbina ayaa marka xadiisul qudsigaasi ahaa marka waxaa weeyaan dadka mu'miniinta waxaa ilaahay dhex dhigay waxa la yahay ukhuwa iyo waalaaltinimo oo xadiidku laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsih waa ka rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo waxay u baahanaysaa qofku intaanu bal tallaabo xumaana qaadin cid kale u qaadin inuu qofkan walaalkiisa ee muslimka ah uu xaqiisa ogaado oo u ilaaliyo idhaahdo alleylehe ee ninkaas xaq buu kuu leeyahay xaqiisa ha ku tacadina ku xagudbi walidaalika baa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xuquuqda ka dhexaysa dadka bani aadamka muuminiinta gaar ah yowma xajat alwadaac aad buuga hadlay oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waar ma ogti maantu maalintay tahay markaasaanu aamusnay xataa dananna annahu sayusamiihi bikayri ismi armu magaceedii magacaana ku magacaabaanu isii alaysa yowm naxri maana maantu maalinta yom naxri ahayn eh, markaasi haa yidhaahdeen aduu su-aalu weydiiyey wuxuu yidhi ina dimaa'akum wa acraadakum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada dhiiggiinna iyo cirdiga oo xagga sharafta iyo nasabka ku saabsan iyo amaalkiina dhammaan dhexdiina waa Eh, markaa weli wuuu ka joogaa ka maqan ha gaadhsiin buu rasulku i salawaatu اllahi wasalaamu calayh laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaa bacdi gaalo qaarba qaar kale qoorta ka jaraan ha noqonina dhexdiinna ayaa rasulku ihi salawaatu اllaahi wasalaamu calayh waxyaaba markaa suwarta dulmiga siyaabo fara badan baa dulmigu ku yimaada dadka dhexdooda oo waxaa ka mid a ah awlaaddu mararka qaarkood way dulmiyaan oo dulmiga awlaaddu awlaadda waa lagu tabcay waana la soo koriyey waalid baa ku tabcay oo sawalamkaasi ilahi wuxuu dhigay xuquuq badan xuquuq ballaaran baa dhex dhigadoo cibaadada marka laga hadlaya waxaa lagu soo xojiyaa meelo badan qur-aanka ka mid a طaacaة الwaalidayn wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaan marka awlaaddu inay dulmi ku sameeyaan waalidkooda waa suurata dulmiga ka mid tahay oo waxaa ka mid a de inuu xuquuqdiisi gudan waayo inuu u baarinimo samayn waayo inuu maxaan kula wax tari waayo inuu u shaqayn waayo inuu raaligeyn aabba iyo hooye waa kaa raali ahaadaan kaa raali ahadan baa oo waxaa eh, hadal xumo in yaroo hadal ah wax hadal xumo ah af xumo ah baa la doonay ka ilaaliso falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlanka uf ha odhan waadnaa la yidhaha wax lagu wada hadlo ama qof lagu sheego waa waa eray laba eray laba xaraf waa inta ugu yar marka wax yar waliba marka qofka gaboobay oo waaga loo shaqaynayo oo dayahay waxaa laga yaabaa wixii dantiisaaba inaanu garanayn oo qofkii u shaqaynaya u dhibaateeyo marka ufa ku odhan baa allah qur ku leeyahay somaaragti marka awlaadu waa inay iska elaysaa dulmiga waalidka waalidku awlaadisa waa inaanu dulmin oo suwarta dulmiga waxaa ka mida ah waalidku inuu carruurta dulmiyo inuu cadaalad samayn waayo oo xoolu qaybqaybinayo qaarna xagga weeriyo qaarna wax siiyo dulmigay ka midta waxaa ka mida ah inuu tacliim bari waayo oo qaarna aad wabara qaarna wabari waado oo inuu diinta baraa qof wali wuxuu ku cibaadaysto diintiis waa inuu baraa waajibay ku tahay oo inuu tarbiyeeyo uu diinta ku tarbiyeeyo waajibay ku tahay oo inuu nafdiil iyo masaariif iyo nolol iyo horumarkiisa ilahay intuu qaan gaadhan inuu ka shaqeeyo waajib lagu leeyahay weeyaan oo mararka qaarka waxaad arkaysaa waalidku ilmaha edbintiisa waa lagu talax tagaa oo ilmo yar oo laga yaabo aan waxba garanayn waxa lagu dilayba garanay shan jir lix jir ah baad arkaysaa hooyo gawda ku hayso isna ooyo iyagaa tarbiya u baan dumarka qaarkood iyagaa in la tarbiya u baan maxay wax tarbiyayaan ilmo yar oon waxba garanaynin baa jabaadka iyo qayada ka baxaysa oo garaac yar qawda lagu hayo aan ka sheekayn karin naxdin baa caloosha kor ku haysa oo dhirbaaxad iyo babta lagu hayo waa ilmo yar markii laga hadlayey salaadda iyo cibaadada toddoba jirna ku amray toban jirna ku garaaca layay salaaddii waa toban jir toban jir markuu gaaru garanaya maxaa maxaa saxan maxaa qadan maxaa lagugu dilay maxaa maxaan kiiska ku galay soo maaragta marka waa in ilmaha loo naxaa oo aan dabeecaddan maaragtay waxshiga ahee maaragtay adayga ah qallayfka ah aan lagu barbaarin waxyaabaha suwarta dulmiga waxaa ka mid a raggu xaasaskooda inay dulmiyaan oo xuquuqba ilaahay dhex dhigay labada lamaane isqaba oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam markuu ragga la hadlayey fattaquu nisa fattaquu اllaha fi الnisaa fainakum akhadtumuuhuna biamaani اllaah wastaxrartum furuujahuna bikelimat illaah ilaahay dumarka uga cabsada ammaanada ilahay baa ku qaadateen erayo ayaa ku bannaysateen xubinkooda oo ay kugu soo hoyatay markii caqdiga iyo meherinta ay u dhacaysay kelimaad ba aad ku hadashay baad kula wareegtay marka waxaa loo baahanayaa in dumarka la yska eela xuquuqdooda oo mariinkooda iyo masruufkooda la wanaajiyo oo waxaa la yidhaahdo mucaashara ayiba hadal wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo dumarka وcaashiruhuna bimacruuf macaashiro wanaagsan hadal wanaagsan gacan wanaagsan af wanaagsan dhaqan wanaagsan hadal fiican lagula hadlo oo waxyaabaha aad dadku ku lumeen waxaa ka mid bulshadeennu waa meherka dumarka meherkooda waa in la siiyaa meherkoodu waa waajib waatu nisaa'a saduqaatihina nixla baa ilah yidhi subxana wa taala dumarka siiya meherkooda waa waa waajib marka asaga waxaa intaa lahas weydiinayaa oday waa dhintay islaamtu waxay meher ima siin mee wuu siiye baa weli shaqaarleebku i dhaxal kalaa war waxaan maxaa daynka lagu leeyahay maxaa geliye maxaan ku dhahdaa ishkaalka maxaa geliye waa in ilaahad uga bakto waa lagu weydiinaya qiyaamaha waa dayn kugu maqan oo aad maxaan ku dhahdaa la maqanto qabriga la gashay oo laga yaabo inaad fakan weydo haddaad daynkaa iska bixin weydo marka daynkaa iska bixiyo meel kala bixiyo dumarku qudhoodu dee raggu xaq bay ku leeyihin oo ilaahay subxaana wa tacaala usrada qoyska hogaanka ninka ilahay xilka u dhiibay arijaalu qawaamuuna calaa nisaar qiyaadada guriga ninkaa leh waa in looga dambeeya maamulka guriga iyo agaasankiisa waa inay haweenaydu ahaataa muiica ninkeeda u ahata isna xaqii gutaa yaray u hoggaansataa oo mucaamalo wanaagsan kula mucaamasha oo afkeeda ilaalisaa oo baahida looga baahdo ay ninkeeda aqbashaa oo nafteeda ay u ogolaataa oo waxaanu raalli kahayn aanay samaynin arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan haddii kale dulmi ayay ku dhacaysaa haddii ay wi xaq ahaa tagay la iman weydo ducaadda iyo ahlucilmiga dhexdiisa dulmi baa ka dhexdhaca oo marka qaarkood waxaad arkaysaa waa lis wadriixaya dulmigu seebad ba ku yimaada qoladaa kaar ka gub kaasa halka ku tuur kaas maaragtay kaas wax garan maayo anaa caynkaa diin aqaana kaas waxma yaqaano sumcad dil wax la yidhahdo iyo isu dhammayn mararka qaarkood ay timaado iyo qofka kale ee cilmiga le ama diintii ka shaqaynaya wixii ilaahay siiya inaad walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum ba alla wa tacaala oo mararka qaarkood waxaa dhacaysa in wadaadku wadaadka kale dhibka soo gaadho ku farxo ama inuu khalad ku dhaco iyo nooc wiirsiyo oo kale waa dulmigay ka midta qofka khayrka ka shaqaynaya adna aad khayr ka shaqaynayso inaad isgarabsataan oad ku farxdo wixii khayr ah ayaa la doonaya oo aad ku raali ahaato ma aha inaad aad u aragto niyo xumaan ujeeddo kau leeyahay iyo waxa weeye daaca diinta kama aha iyo oo niyaadka dadka aad eegegto waa arrimaha markaa khatarta culimmadu ummadda way dulmiyeen mararka qaarkood oo haddii dawrkii lagula ay ka soo bixi waayaan culimmada nafteedu waxay noqonayaan inay dulmi ku dhaceen oo bulshada mujtamaca islaamiga xil weyn ba ka saaran ilahay markuu qur'an ku ya ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula wa uli amri minkum ilaahay aeeca rasuulkiisa aeeca dadka madaxda ana aeeca idinka mid ah madaxda umarada ummadda madaxda u ee hogaanka iyo dowladnimada haysana way soo gelayaan culimaduna waa soo gelaysaa oo culimada qudhad waa madaxda oo diintay madax ku yihiin ummadda ay khayrka u sheegayaan dhaxalkii rasuulka ay hayaan iyagu markaa xilka sare wayna ka soo baxaan oo dulmigu wuxuu ka soo gelayaa haddii ay maxaan ku dhaha bari waayaan dadka diintii iyo axkaamtii shareecada ay jahli ka saari waayaan dee daalimiin wey xil baa ka saaran dadkan ummaddan jahliga in laga saaro ummadda diinteeda in la baro waa waajib ninka caalimkaa laga doonayay sheekha haddii kale waxaad soo gelaysaa inaad wax khiyaamaysay yaa ayuha aladiina aamanu laa taquunu اllah wاrasuul wataquunuu amaanaatikum wa antum taclamuun ilaahay maaragtay iska ilaaliya ilaahay rumeeya khiyaana ilaahay khiyaamaysaan rasuulkiisa khiyaamaysaan ammaanadiina khiyaamaysaan diinta in la baraa waa waajib dadka ummadda islaamka haddii lala iman waado waxaad soo gelaysaa haddii adiga ku dhaado ninkii walaadka ahaayow inaad daalim noqotaa suuragal ah ummadda lumaysa ee baayidu ku socoto aad ka aamusan tahay ama xaq aad qarinayso ama aadan sheegaynin arrintaa khtar bay leedahay in ummadda qadaayaadkeeda muhimkaa laga hadlo oo la difaaco oo waxyaabaha dhacaya ee bulshadu ay ku badbaadayso iyo waxyaabaha khatarta ku socda ee ninka sheeka u muuqanaya inu ka hadla waajib wey ummadda qadiyadaadkeeda ka hadasho culimada ummadaha hoggaamin jiray oo ummadda hormood u ahaa oo waxa qaldan farta ku fiiqaya oo waxa saxan tilmaamaya inay ka hadlaan oo eh, wax badan sheegaan waxa diinta ummadda ay ku hagaagayso hadday ka soo bixi waayaan iyada qudheedu waa dhici kartaa in markaa dulmi ay ku dhacaan waxu soo laabtaan dadka qudaada ee maxkamadaha iyo xukumaya iyo qudheedu xulbaa ummadda ka saaran dulmi bay ku dhici karaan oo sharciga ilaahay waxaanayn haddii lagu xukumo dulmi baa lagu dhacay oo haddii qofka xaakimka ummadda kala saaraya ama cid la magacowday ha haatee ama cid maaragtay xil la saarayba ha haatee laaluushka hadduu qaato waa dulmi oo hadduu dadku garsoorayey qaar u iisho oo qaar u leexdo qaarna soo dhowaysto qaarna fogeeyo waa dulmi oo xukunka isagoo soo dhammaan yacni bayinaadkiisi hawlihiisu hadduu xukunkii rido ku degdego waa dulmi marka in aad uu isu yahay bulshadu meel kasta dulmigu waa soo gelaya dulmi wuxuu gelayaa dadka shaqaalaha samaystaad iyo goor ama sharikaad ama dowlad ama nidaam wasaarado dadka shaqaynaya shaqada haya ee shaqaalaha ah inaan la dulmin weyaan xaqooda la siiyo oo xaqoodu ninku markuu shaqeeyo oo dirsatay ee shaqa u dirsatay shaqada markuu dhammeeyo waxaa ku heshiiseen xaq u yeesheen waa la siiyaa ucطu ajrahu qabla an yajifa caraqa ninka shaqaalaha siiya ee ujuuradiisa iyo mushqaayadiisa u xaq u yeeshay intaan dhiidkuisu qalalin baa rasuulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu alayh waxaa rabaa in qofka shaqaalaha ah wixii lagu arkay mukhaalafaad sharciga waa in looga naseexeeya oo lagala hadlaan lagu day baa ka mida markaa haddii kala dul baa lagu dhacaya waxaa ka mid ah in loo cadaalad sameeyo dadka shaqaynaya hawsha haya in loo cadaalad sameeya ka mid ah markaa iyaga qudhooda xaq baa lagu leeyay shaqadii hayeen ee isfiican u qabtaan waa ammaano shaqadu ay hayaan cid kastoo hawl loo dhiibay oo xil gacanta ku haysa waa ammaano inay si habsamiya gutaan baa laga duwanaya dadka iclaamiyiinta la yidhaahdo ama bahda saxaafaddu dulmi bay ku dhacaan oo la doonaya naftooda ka badbaadiyaan dulmigaa waxaa kow ka ah inay sii daayaan oo baahinayaan waxyaaba fara badan oo sharciga khilaafkeeda ah oy kow ka tahay dadka diinta wax qaldan ka sheegaya oo shukuugta iyo shubahaadka furaya oo buuq gelinaya diinta ama kitaab qaldan ha faafiyeen ama sii daayeen mid diinta wax ka sheegaya oo si xun u hadlaya oo diinta ku tumanaya ayaa sii daayeen oo markaa adduunka o dhan laga daawanayo o la qaadanayo warkiisa oo meel kasta markaa warkiisi tegayo wixii noocaas ah, sii dayntooda iyo baahintooda ciddii samaysay mushaarki bay ku tahay waxaa dulmiga ay ka galayeen bulshada ka mid a ah, ile bulshada dhammaan in loo adeegaa la doonaya oo cadaalad loo sameeyo in aflaam aflaam albuulisiya ku yidhahdaane wax wad dilaya wax wada khiyaamaynaya dad is wada wanjalaya waxa in dadka lagu dhex daayo si daayarto markaa ama ummaddu bulshadu waxa u daawato oo ha dhowto tugada iyo dilka iyo isboobka iyo khiyaamada iyo dhagarta iyo ay meesha ka tababartaan waxaa la daawanayo asaa maaha waxyaaba adunya laga ilaaliyo wey in bulshada lagu baahiyo kuwa heesaya iyo maaragtay oo isqaawiyey oo maxaan ku dhahay muusiga iyo balaya sii daynaya oo weliba inta la buunbuuniyo la ammaano waa xidig iyo waa najmi iyo waa kan iyo waa geesi iyo oo dad maxaan ku dhahay taafah waxay ku hadlayaanba munkaraad ay tahay oo aan la oggolayn meeshan ay soo taagaan sharcigu oggolayn in la boolbumbuuniyo ummadda la hor keeno waa dulmiga iclaamiyintu ay ka qayb qaadanayaan ummadda islaamka bulshada ay ku hayaan dulmigay ka mid tahy way ummadda tan qiyaamaha waa lagu su'aali doonaa wixii aad lumisay ee meeshaa daawaday beryahan hadda waxaa laga hadlayey oo aynu maqlaynay kufsiga waxa la yihahdo marba dad mujrimiin oo intay kuseen gablalayn laynaya dee arrinta waa laga shaqeeyey waxba hadda aynu ku naxna maaha waa mashruuc bulshadu ay ka wada qayb qaadatay iclaamkaa baahinaya qaawanaantii baahiminaya maamulladii baa raalli ka adurbaan ah waa in la tumo oo naagaha qaaqawan meel kasta ka soo baxaan bay ka dhex muuqdaan oo raalli aadba ay ka yihiin oo la faafinaya meel kasta la geenaya waxaad ku diidaysaa markaa daba dadkii waxaa ku sahmoobay inay waxay doonaan sameeyaan oo zina iyo fawaaxish iyo kubsiya bal dhacdo ilaa adaa faafshaya adaa ku raali noqay naagtu isqaawiso oo bannaanka u soo baxdo oo xumaanteedii muujiso baad ku raali noqotoo keentay soo ma aragtid oo waad ushaashay marka waxay u baahan in dulmigu waa lagu jiraa meelo badan laga soo gelaya marka ummadda in la ilaaliyo oo beri qiyaame aan la isqabsan dulmi aynu ku dhacayno markaa bahda saxaafaddu khayr badanna way ka shaqayn karaan oo dee waxaa cagsigeedoo wanaagsan oo khayr inay baahiyaan waxa weye ajar badan bay ka dulmiga ay faafinaya ummaddii ku saamowdayna qiyaamaha dembigeeda kiiskeeda waa yeelanaya waxaa weeyaan suwar fara badan oo shaa'ica ayaa jiraysa oo muslimku loo baahaya dadku inu iska marka dulmiga aynu ka hadlayno suwartiisa xagga meeluu ka dhacayo dulmigu muu ka dhacaa dulmigu wax ka dhacaya carab ka dhacaa dulmigu wax ka dhacaya jawaarixdu ka dhacaya marka xubnaha carabka oo kale dulmiga ka dhacya waxaa ka a oo dadku ay intaas samaynayaan waxa weeyaan naftaadood xuma ku rido waxa weeye waa dulmigii kiibadiiy xantii baa isku dirka dadka muslimka isku diraa ka beenta ayaa ka ee masabidka dadka la masabidinaya ka mid ah cayda iyo afxumaa dadka lacaaya ka mid ah dadkoona aanaysa loogu yeedhyeehin waa ka iyo waa kaa la yidhaahdo oo lacaado waa ka mid ah xoolaha dadka muslimka baadi lagu macnaa ah. ka mid ah waxaa ka mid a maxaa la yihahdaa waxaasoo dhan waxaa la yihahdo jasjaska dheh jasjaska iyo zukriyada xoolaha cunisteeda waxagga ficilkeeda laakiin carabka wixii laga hadlaya waa istizaa iyo jasjas oo carabka ayaa laga hadla hadiyo goor kuurisigu waxsaan maha xadiid baa wuxuu laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbu walaa yastaqiima qalbu xataa yastaqiima lisaanu yani imaanka qofku toosi maya ilaa qalbigiisu hagaago qalbigiisu hagaagi maya ilaa carabkiisu hagaago marka carabkani inuu tooso oo barto inuu khayrka ku hadlo oo wax wanaagsan sheego oo qur-aanka akriyo oo dikriga af ku hayo oo carabka laga ilaaliyo afxumada iyo caytanka iyo sukriya jeesjeeska arrimahaasoo dhan waa muhim waa fadeexaad dadka la fadeexeyo la caado oo ceebadooda bannaanka loo oo laga sheekeeyo marka maarata xumaanadoo ah, la taabto waxaasoo dhan waxa weeyaan waa dulmiga ka dhacaya carabka dulmigu xagga jawaarixda iyo ficil buu dhacaa oo waa garaacid qofkii muslimka qofku gacan uu gacan saaro oo rasuulku wuxuu yidhi man daraba bisawtin dulman iqtusa minhu yowma alqiyaama xadiidka bukhaari fi adab mufrad ku wari xadiis saxiixa qofka qof muslima ul dhufta shaabuug dulmi ahaanna ugu dhufta maalinta qiyaama waa laga goynaya buu rasulku yihi salawatu ullahi calayh imsa ulood baa dad lagu dhufanaya dulmigu oo waxaa imanaya ul iska daa'iye xabadda inta loola tago baas la marinaya maalin kasta waxaa soconaya dili qof muslima dhiigiis la banays la dilayo soma waa jaraa'imta waaweynee dulmiga ah oo qofka bani aadamka oo ka dhacaya waxaa ka mid a zinadii baa ka mid a oo jawaarix baa laga sameeyaa liwaadki baa ka mid a maxaa la yihahdaa dhegaysiga iyo tatabuca cawraadka muslimiinta la dabagalo waxaasoo dhamme adillo iyo nusuus addaynayso qur-aanka iyo xadiida ayaa ka mid a maaa rasuulku waa kii xadiiska bukhari muslim man iطalaca fii beyti qowmin bigayri idnihim faqad xalla lahum an yafkaw caynah guri aan loo fasixin qofku hadduu xoogaa uu soo dhegadhegeeyo oo ish meel buu ka soo yarkhaawusaya guriga meel daloosha ile looma ogola guriga usan meel buu saa intuu ka ego qofkii saas sameeya dadka gudaha gurigiisa ku jira waxaa kule ishana ka soo tuuraan buu rasulku yuri salawatu ullahi wasalaamu calayh marka ishaada laguma ogola dee guryaha gudiisa waa waxay ka mid tahay dulmigay ka mid ah. baa dulmi samaynaysa oo jawaarixdii ka ah xagga dhegta sidoo kale man istamaca ilaa xadiidi qowmin ninka dhegaysta qolo sheekadood wahum lahu wahum lahu kaariuun iyagoo nacay aan meel bay ku faqaya markaasuu dhabarka u jeediyay sida kuwa waxbasaasaadii o kale dhabarku uu dhegays dhegdhegaynaya suba fii udunayhi alaanuka yowma alqiyaama dhagaa waxaa laga shubaa rasuulku yidhi waxa la yidhaahdo rasaas maar la dhaha aliye baa dhagaha laga shubay maalinta khiyaanay marka dhagaha kaweenada waxaan lagu targayaan dhegeysa lagu ogolayn dulmigay ka mid tahay xadgudubka samaynaya waxyaabaha suwarta dulmiga shaayaca ah hadda ee faafsan waxaa ka mid ah oo dulmi aad u weyna waa sixirka oo dad baa jira suxara ah oo shayaadiinta jinnigana adeegsada marka sixirku waa cudur aad u xun waana shar oo wuxuu keeni karaa qofkaas inuu xanuun ay ku ridaan oo iyagoo jiniya wax adeegsanaya waxaa dhici kartaba inay sixirka ku dilaan waxaa dhici karta in waalli iyo isla hadal ku dhaco ay ku sameeyaan waxay adeegsadeen waxaa dhici karta inuu meelaha ka go'a dadka dhexaysa oo meelaha wareegaalaysto ayaa dhici karta waxaa dhici karta nin iyo xaaskii inay kala kala jeediyaan waxaa dhici karta waxa la yihahdo madiidde iyo oo nooc sixir ka mid a ah. in qof dumaro ninka diidanba ina maarata ay wax ugu xeeyaan o dhan tay daba cararto waxaa dhici karta maxaanku dhahdaa eh, in eh, ninkii marka habeenka naagis loo soo hooyo uu waxba xaabka soo qaadi waayo waxba katibaan waxba u suuro geli waayaan markaa noocyada sixirku aad iyo aad bay u fara badan yahin sixirkuna wuu rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu alayh alaa unabiukum biakbar اlkabaa'ir kabaa'irta waaweyn ba idinka asixirku ka warramay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh waxaa markaa loo baahanayaa sixirka noocaasana waxaa kaaga filan qofku dikriga ilah u akristo qur-aanku akristo adkaartiiyo ducooyinka u akristo ilaahay mar hadduu weyse badsado waa intaas kaa filan wax macno weyn maaha laakiin kuwa samaynaya ayuunba ku baaba'aya waxyaabaha shaayaca ah ee dulmiga waxaa ka mid a dadka xoolahooda oo baadil lagu cuno oo siyaabaha loo cunayo waxaa ka mid ah mumaatalo uu sameeya ninkii dayn buu qaatay xooliina waa haysta iska bixin maayo wixuu ninku ku haystaa uu iska cunay warxoogaa iska bixi mubaala la yidhahdaa andayrnas walaawishuu ku cunaya wuxuu ku cunayaa ribuu ku cunaya wuxuu ku cunayaa agoommo xoolood buu hayaa cunaya wuxuu ku cunayaa maaragtay waraaqo u samaysto waa dhulbu intuu dhacay buu meelaha intuu ka soo wareega u samaystay buu le ana way ka waraaqii baan anaba haysta soo maaragti hadhowtana markhaatiyaal beenaad buu samaysanaya waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waxyaabaha dulmiga ah ee khatarta ah ee dadku ay samaynayaan xataa maalka caamkaa dadku ma yaqaan xaaraan yahay ma xaaraan yahay maalka caamka ee dawlad iyo ummaddu leedahay cunisteedu waa xaaraan man istacmalnaahu minkum calىa camalin fakatamanaa mikhyaطa famaa fawqa kaana guluulan yaأti yowma alqiyaama xadika ayaa muslim wariyey qofka aanu hawl intaanu u dhiibno irbad hal dun ama irbad wax leeg qariyey waa irbad hadda maalinta qiyama uu keenaya baa qiyama waa dawladda loo dhey imse irbadda imse maay maxay xoolo cuneen imisaa banki xoolad la gurtay imisaa dad xoolad dawladda xoolaed la gurtay illa waa shacabka xoolihiisi wacanaya somaali nin baa waxay lahaayeen mar idaacadaha ka dhegeysan wuxuu yihi soddon sanaan jirad oo war soddon sanana waa jirtay soddon milyuunna waad haysataa eh. xagaad ka keentay buuri soddon da'is waa soddon jir soddon milyuunoo doolarna waa haystaa waxba ka keena bal waa hayadulakaas dawladna wuu shaqeeyaa yani xagay ka timi lacagtu yani waa da'diisii iyo cumrigiisii intuu lacag haysto sanad walba milyun bay ku beegan soo maragti sheekadeed ah. marka dhaca ummadda xoolaha dawladda dhaceedu waa shay abiici caadiga laga dhigta waxaasoo dham waa dulmiga beri qiyaame laysoo taagi doono oo nin walo wixii kugu tegey law keeni doono irbad wax leeg waa lagu weydiinaya qiyaamaha waxaaso dham axaadiis baa kuso aroortay oo rasuulku salawat ullahi wasalaamu aleyh wuxu ley man man dalama qiida shibri min alardi uwiqahu min sabci aradin ninka tallaabo dhula ninkii dhaca oo dulmi ku qaata tallaabo dhul toddobada dhul baa qiyaama qorta loo geliyaa oo macnahiisu waxa wey ama dhulkaa lala gooyaayo toddobada dhulba hoosba u galaa ama waxa weeye toddobada dhulba ciidda ka soo faag baa la yidhahdaa soo tuurta kusoo xambaaro soo gur ilaa toddobada dhul soo rar ciiddoodii waa tallaabo dhul waa mashaakilka rasuulku ka sii hadlayaa waa waxa qaa'ima hadda taagan intaa dhul baa la isku qadmaysidee baabamahmaa noqotay mar haddaad xoogaa waraqo u samaysta baad waragga kalena wuxuunu kala tuura loo iska ish war wax iska bixi dulmi aan ah, inaba caadihayn baa socda rasuulku wuxuu ka warramay salawaatu ullahi wasalam mararka qaarkood inuu ninku xoolaha qofka muslimkaa ku qaadanayo oo ku dhacayo dhaar beenaad oo fii saxiix muslim waxaa ku sugan man iqtadaca maala mri'in muslimin biyamiini kaadiban buxarina waa soo saar xadiidkeed laqiya allah wa huwa calayhi khadbaan qofka qof muslimah xoolihiisa yamiin dhaar beena ku qaata ilaahay buu la kumay isagoo ilahay u cadhaysan maalinta qiyaame markaasaa cabdillahi ibnu mascuud wuxuu akhriyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa iimaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira walaa yukalimhum allah wuxuu ka digay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh qofka isaga oo dayn qaatay xoolina iska bixin karaa haddana meermeerinaya oo wuxuu yidhi matlulghaniyi dulmun qofka waxhaysta ee daynka lagu leeyahay meermeerintiisu waa dulmi oo ninka dee xoogaad ka haysato wixiisi baad isticmaalaysaa waa laga si uga faa'idaysan la waad ka haysataa waa dulmi wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alaaatu anaa khasmum yowma alqiyaama rajulun acطaa bi uma qadar warajulun ba'a xoran faakala amana warajulun ista'jara ajiran fastawfaa minhu walam yucطi ajra yani saddexdaa maalinta qiyaama aa la dooday waxaa ka mid ah waa ninkaa ballanka bixinaya ballan ballan iyo cahdi buu galay iyo dhaar suma galay markaasuu khiyaama sameeyey waa inagu badan yahay noocaasi waa dulmiga noocaasi waa fara badan yahay dowladdii buu kitaab baa markay shaqadooda gelayahan ama wasiirne ama madaxweyne ama midka hooseeba dhao mid walba kitaab baa hasta loo geliya somad arag kitaab dhaar inaan daacad dalka u ahay diinta daacad aan u ahay ummadday aan u shaqeeyo maxaa kuwa baigu wallaahi caynkaas waxaas shubaya hadhowtana waxoogaa yaro kharasha unbuu eeganaya adoo hadduu iska waayo markaa dhaqaale meesha iyo wuxuu qorshe ayuu maaggan yahay ya mooshin buu soo kicinaya haddii xoogaa loo taagan way war dhaarti iyo aawe waxaad wedi waxaad wadda maxayt waa inay ka baq marka ummaddii waxaa dhibaato badan baa ka taagan meesha ama qabaa'ilka heshiis baa la gelaya adoo awalba iyadoo dee islaamka dadka muslimiinta dhiigooda in la kala badbaadiye ay ahayd oo heshiisku awalba waajib ahaa haddana wuxuu ku sii adkeeyey inaydaan dhiig dambe aadan samayn waadan hawsha ka qayb qaadan waadan cid boorin waadan dhaariya dhaar buu marayaa adhowtan abaabulka ku jiraa a naga dhiciya waxna calaba nimanka meelha gacanadaka lagu qabto acطaa bihi uma kadar waa kaasaa so geli waa ulmi aulmu ظulmaat yowma اlqiyaama rasuulku salawaat اllahi wasalaamu alayhi wuxuu ka hadlay fii xadiidka ibn maaja iyo ay wariyeen nin reer miyiya baa dayn rasuulka ku lahaa alkaasuu aad reer miyiguna iska hawl badan yihiine dayinkii buu si adag u weydiiyey rasuulka markaa saxaabad ka xumaadeen atadri man tukallimu man war makanaysa cid alla hadlaysa warse maxaa kaa seexa markaasuu inii adluba xaqii xaqigaan doonaya markaasaa rasuulku wuxuu yihi hallaa maca saaxibilxaqi kuntum war ninka xaqa le maad la jirtaan isagu ninkan wuxuu sheeganaya sida hadalka haba adkeeye eh wixiisi uu doonayaa idinku maad la jirtaan qofka xaqdoonka wixisi raadinaya maxay u maagaysaan oo leedihiin rasuulka maxaasaa war hadlaysa rasuulku markaa wuxuu la hadlay khawla bintu qays wuxuu yidhi waxoogaa timiranna amaahi markaa timirba mala ku lahaa timirtii buu ka amaahday way siisay ninkii caraabigaa uu cunadiina timirtina waxbuu ka sii cuno deynkiisina waa u guday awfayta awfa allaahu laka waad noo oofisay ilahay kuu oofiya buuhi markaasaa rasuulku wuxuu yhi innahu laa qudisat ummatun laa ya'khudu daciifu fiiha xaqahu hayra mutactacin yacni ma wanaagsanaanayso ummadi ummad fiican noqon mayso aan qofka daciifka ay xaqiisa qaadan karayn isagoo aan baqayn xaqiisa aan sheegan karayn marka wuxu ley rasuulka inuu ka hebaysnaa ninka xaqiisu weydiistee idina waxba culays saarina marka wuxu ummad ninka daciifka ee xaqiisa aan qaadan karayn isagoo aan baqaynin ummaddaas ummad daahir ah. ummad markaa mutata in la dayiro oona leh ummaddaasi maha bu rasulku salawatu ullahi wasalam aleyh marka waa inay isdabiiciya waxeeda oo dulmi aan u dhexool ummadda ah. suma garan suwarka dulmiga waxaa ka mid ah cashaa'ic caadiya goor kudhiirashada ilaahay lagu dhiiranayo oo markhaati beenaadka iyo shahaadatu zuurka oo in badan dhacaysa siyaabo badan baa markhaati beenaad ku yimaada maaha oo maxkamad oo keliya beenta laga furo marka qaarkood nin shaqaala oo madaxa oo xafiis haystaa midun buu siyarsan ugayaa warqaddeen ku jogjogsanaya waa hayr mas-uul xilkaa ma qaadi karo markaan eegay intaasoo jeer waa nin daacado miskiino markaa wuxuunbu ku arkaa laga yaaba kan uu yar qoonsaday wasiir meesha haystoo wuxuu rabaa markaa war yuu yeli kar maarata ishu kugu hayaa odante marmaynaya ishu kugu haya kar kar iska masaafuri gabadhe ninkaas waa khayrmas-uul hadalkiisa badan waa cayn karnin waa cayn ka shaqayn ma waa shahadu zuur waa markhaati beenaad wax beenaba gudbinaya kaasi la fuqaya suma aragti waa arrin aad u khatara marka qofku inuu isilaaliyo oo dulmigu siyaabo ku dhacay bay ka mid tahay arrintaas rasuulkuna salawatu llahi waa xadiidka ku yani akbaru kabaa'irka waxaa ka mid a alaa wa qowlu zuur alaa wa shahadu zuur qofkan daalimka ah ee dulmiga samaynaya caaqibadiisu waa xun tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala waciid weyn buu u sheegay oo maalinta qiyaame wactadnaa liaalimiina cadaaban aliiman nimanka aalimiinta waxaan u diyaarinay cadaab waxanuujiya walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi absaar waa subxana wa tacala oo waxaa ilaahay u sheegay in la nacdanayo alaa lacnat llaahi calى الظaalimiin baa la yidhi subxana wa tacala oo markaa dee nacdashaas qof kastaaba oo daalim ihi qadarkeedu ka qaadanaya qadarka uu isagu galay qadarka dulmigiisu leegyahay ayaa nacdashaas u ka qaadanaya ila dulmigu wataynu sheegna waa anwac bu iska aha waxaa ka mid cuquubadiisa qofkan waxaa laga hoojinaya libaan adduuniya mid aakhira waa laga hoojinaya oo hanuunkii baa laga daboolaya inahu laa yuflixu الظaalimuun ina allaha laa yahdi اlqowma الظaalimiin kuwa aalimiinta ma liibaanaan ilaahay kuwa aalimiinta ma hanuuniyo waayo macaasidan iyo dembigan uu ku jiro ayaa wuxuu u noqonayaa sabab ka mancisa in khayrka uu fahmo ama khayrku uu galo aakhirana dee waxyaabihii goobta la yimi ee goobta la yimi waayi doonaa dulmigu samay darto sida xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa atadruuna man ilmuflis waa ninka caydhoobay ma taqaanin buu rasuulku weydiiyey markaase waxay idhahdeen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac ba lh ninkaan shilin ba hayni ayaa la yahay muflis rasulku wuxu uhi maya muflis waxa wey nin imanaya maalinta qiyaama yaati wuxuu la iman doonaa yaati w yowma alqiyama min bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin salaad iyo soon iyo zak wayaati waqad shatama haada waqadafa haada wa akala maala haada wasafaka dama haada wa daraba haada kaasuu kaasuu caayay isagoo kaa caaybana kaana dhiiggiisuu daadiyey kaa maalin buu feedhay kaa wuu maaragtay wuu xantay markaasaa waxaa la samaynayaa in laga guro xasanaadkiisa waxoogaagii salaadaha iyo soonki iyo zakaduu la loo qayb qaybinaya weli waa soo taagan yihin dadki dee waaad waa nin gaamuray oo aan afkiisaas wuxuu ku hadlay eegi jirin oo waxa ka dhacay aan buu ahaado wuxuu doona afkiisa furay oo doona gacantiisa usii daayey markaasaa waxaa la leeyahay weli dad baa soo tuban markaase inta laga qaado xumahooda ayaa korka inta laga saaro ayaa naarta lagu tuuraa bu rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleh wayad bilah arrin khatar wey marka waxaa weeyaan caaqibadiisa waa halkaa inuu markaa adoo muslim ah oo culays waba ku weydo hungowdo dulmigaad gashay iyo dhibaatadaad geysatay ee carabka iyo gacan meelkaas ka geystay wala xadiidku waa ka ahaa itaquu ulm fa ina ulma ulmaatun yowma alqiyaama waxaa ee ka mid ah in cuquubadiisa la soo dedejiyo oo markuu qofku daalim yahay cuquubadiisu deg degay ku timaadaa maa min denbin أجدر أن يعجل الله لصاaحبه العقوبة في الدuنيا مع mا يدkل له في الآkخhرaةi من البغي وقطيعة الرحم صحيح مسلم حديث كسر dembi kaga haboonaan badan ma jiro ilaahay inuu dedejiyo cuquubada iyadoo ay weliba la jirto waxa loo keydiyey ee aakhiro u dambeeya gardarrada iyo dulmiga yani dembi looga dedejin ogan yahay cuqubadiisa ma jiro mar hadduu qofku dulmi sameeyo cuqubadiisu waa deg deg bay ku timaadaa deg deg in badana dee taarikhda ku arkeen qof intuu dulmi sameeyey si deg deg ah isagana wixii aanu qofku dulmiga ku samey u dilay ama xoolihiisa dhacay in markaa dhibaato markiiba soo gaadhay waxaa ka mid a cuqubada daalimka waxaa ku soo maqan waxa la yidhaahdo ducada qofkii madluumka ahaa wاtaqi dacwaة اlmadluum fainahu laysa baynaha wa bayna اllahi xijaaba rasuulku yidhi markuu mucaada dardaarmay rasuulku waxaad iska ilaalaysaa ducada qofka madluumkee la dulmiyey waayo ducadiisay alle wax u dhexeeyaa ma jiro allah waa ka aqbalaya bal waxaad eegtaa marka qofkii makhduulka ahaa ee daalimka ahaa oo xasad iyo gardarro iyo bakyi intuu qofkii dulmiyey ama xoolihiisi dhacay oo halka hurdo iska seexday oo iska raaxaysanaya kana uu habeen barhkii intuu isu taagay ilaahay subxaana wa tacaala baryayo salaatuleyl uu tukanayo in ilaahay maaragtay meel xun ka tuuro kanna uu halkan xuquuqda haya iska jiifo soo maaragta laa tadlimanna إida ma kunta muqtadira faالظulmu tarjic cuqbaahu ilى الnadmi tanaamu caynaaka wاlmaظluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanami ilahay baa ilahay wuu arkaya addoonkan tukanaya ku habaaray adna halkaad kuurinaysa ummadda xooladi baad dhacday ninka waad dulmiday waad cayday waad xumaysay waa laguu maqan yahy waxa laga ya markaa dadka qaarkood qalbi adaygooda isagoo waxaa geystay oo dhibkaasoo dhan la soo maray oo intaasoo xoolaa ku maqan yihin oo ummaddii daba taagan tahay ba waxaa laga yaabay inaanu dareen baan ahayn qalbigiisa engegan dareen male armaa wax soo gaadhaan armaa xagga rabbi wax kaaga yimaadaan dareenkaasi ma jiro waxaa laga yaba inu ku jeesjeesaan ah oo sida ay ka tahayba macayd waxay ka qaadi kartaa oo waxa laga yaba qofka uu dulminayo dee waa awood sheegasho oo waxuu isleeyahay de adiga cid kaa qaadi kartaa ma kama jirto wax wuxu uli biducaa'i wa wmaa tdri bma صanaca اducaaءu sihaamu اleyli laa tukhطi walaakin laha amadu wailmad inqiضaaء watibaa wabaa kuu socda ducada ilaahay inaad fahantaa waa muhim ducadu waxay samaysa waxaan caadi ahayn suma garan oo xadiid baa qudis wuxuu ahaa yaqul rab cizatii wajalaali laansurannaka walow bacda xiin yani weynahaagaan ku dhaartay cizatii wajalaali rabbi baa caynkaa odhanaya wacizatii wajalaali weynidayda iyo cadamadayda waan kuu hiilinaya xadiiska ibn maaja ayaa wariyey waan kuu hiilinayaa muddo yar kadib ahaatee oo qofka dacwadiisa waxaa weeye samada u furan samadaa loo furaya kasaasaa la odhanaya weliba xadiikan wuxu dacwatu madluumi mustajaaba wain kaana faajiran ba xadiidku xataa faajirba ha ahaadee oo nin dembiilahaba ha ahaadee dacwadiisu waa mustajaaba waa la aqbalaya oo haddii kii faajirkaa la aqbalayo qof alla ka yaaboo taqiyan qofka wixiisa ku taataabteen maxaad umanaysa waxdar min almadluumi sahman saa'iban waclam bianna ducaahu laa yuxjabu marka waxaa weeyaan arrin sahal ma ah wamaa min yadin ilaa yad اllaahi fowqaha walaa daalimun ilaa sayublaa biadlami marka waxaa weeyaan dee waa lagu soo maqyey marka qofkan inuu is ogaado daalimka ahi inuu naftiisa dib u dareemo o yidhaahdo waray xaalku waa adagi waa lagugu soo maqan yahay waxbaa kuu soo maqan ciisdaba qabo oo waxaad geystay ka toobadkeen oo xadiidku wuxuu ahaa in allaha la yumli liظaalim xataa idaa akhadahu lam yuflitu yaani eh, ilaahay wuu yarkaadiyaa qofka daalimka ah jaanis buu siiyaa muddaa la siinaya laakiin markuu qabto ilaahay sii dayn maayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya ظaalimatun ina akhdahu aliimu shadiid maalin maalmaha ka mid ah ayaa saxaabigii la odhan jiray abu mascuud albadri ayaa nin addoon lahaa bushaabu ul buu la dhacayay markaasaa rasuulku gadaal uga dhawaaqay yaa abaa mascuud yaa abaa mascuud abaa mascuud marka uu cadhaysnaadoo codkama maqal markuu ku soo dhawaaday buu eegay mise rasuulka ushii buu tuuray ana allaha aqdaru calayka minka calaa hada algulaam ilaahay isaga kaaga awood badan yani waxa weye korkaaga waxay addoon ku samaynayso oo adugu haddaad addoonkan ka adag tahay allah waa kaa adag yahay oo si adag buu kuu qaban doonaa markaasuu wixii maanta ka dambeeya ballan waxaan ku qaadayba inaan gacan damba qaadin addoon aan u fiqin ayuu yihi saxaabigaas somalit nin la odhan jiray khaalid ilbarmak niman baraag ka la odhan jireedoo mar adduunka madax ka noqday caalamka islaamka oo de boqorrada ahaa baa intaa la qabtay baa jeelka lagu tuuray isagii wiilkiisiiba ila intaa boqorradu nin baa meel laga qabsanaya mid kala qabsanaya markii jeelkaa dhigaybaa wiilkiisa alad ya abati bacda alcizi sirnaa fi اlqaydi wاlxabsi buu ihi marka aynu madaxa ahayn oo caalamka haysanay oo waddankan aynu inahayn boqorkii waddanka aynu haysanay miyaa maanta silsilada katiinad caga inaga jabsan yihin markaasaa wuxuu yidhi yaa bunay dacwaة اlmadluumi sarat bilayli gafalnaa canha walam yakfir illaahu canha wuxuu yidhi dadka aynu dulminaynay aynu dhibaato u geysanaynay baa soo gudday buu yihi maarata ducadoodii baa soo guddadoo ilaahayna dee ma halmaansanayn innaguna wayna iska halmaansanayn ti bayna soo gashay buuri waa dalkan ay dhigtay buui marka taas halkaan ay dhigtay marka waxa weeyaan dee qofka daalimka ahi dhibaato fara badan ayuu yeelanaya waxyaabaha asbaabaha u kaalmaynaya qofka inuu dulmiga iska ilaaliyo shan qodob baynu iska soo ururaynaa ama lix qodoba iska dheh kow waxaa ka ah si dulmiga aad uga badbaado alfiqhu fi اddiin waliltizaamu biاlaxkaam الsharciya diintoo la fahmo iyo axkaamta shareecadu qofku ku dhaqmo ayaa lagaga badbaadi karaa dulmiga waayo waxa weye wax fara badan oo ka dhacaya qofkan daalimka ah ee dulmiga uu samaynayo wuxuu ka dhalanayaa jahliga iyo maxaan ku ley shubahaad iyo aqoon daro ayaa keenaysa wax badan sumaarka rasuulkana wuxu uhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilahay khayr lamaga diintu fahansiiya midda kale waxa weeye ku dhaqan la-aanta diintu waxyaaba fara badan oo dulmiga dhacaya oo dadku ay isku xadgudbayaan oo dooda iyo muranka iyo mashaakilaadka dhex maraya waxaa weeye ku dhaqan la'aan aan fulinayn qofku wixii shareecadu tidhi ayayna keenaysa tusaale haddaynu soo qaadan maalan aayadda qur ku dheer waa aayatu dayn markaad qof dayn ka qaadanayso ilahay wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn ilaa ajalin ilaa ajalin musaman faktubuuh soo marat madal mucayan haddaad samaysataan daynkii faktubuu qora marka waa aadaabta wanaagsan ee daynka xikmadda ku jirtana aayadu xagga dambay ku sheegaysaa dalikum aqsadu cinda allah dalikum aqsadu cinda allah wa aqwamu lishahaada wa adnaa tartaabu markaa qoraalka aad samaynaysaan ee qofka marka wa kala qaataan deenka qortaan taasaa shahaada u toosnaan badan xagga shahaadada iyo maragga taasaa u dhowaansha badan inaan shakin waayo waktigii marka la qoro aad ku ballanteen lacagtu intay hayd marka la qoro de iskqabadba iman maayo ila hadhowt waxyaabaha dulmi ka waxbay kuma lihin xaggaad aan kaa qaatay iyo waan kaa waad iga qaadatay waad tacankaa qoraalku markaa muxuu yahay warwaa kama qoraalka maalinta markhaatiyaashiina ku jiraan markhaatiyaash loo yeelo marka waxay noqonaysaa in xuluushu wax badan ay noqdaan waxyaabaha kala badbaadinaya ummadda oo dulmi aan u dhacaynin ku dhaqanka waa tusaale waxaa ka mid a siyaabaha laysaga ilaalin karo in tadakuru cuquubaat cuqubaadka ku dhacaya qofka daalimka inu qofku xusnaado oo markaad nusuusta qur-aanka akhrido wanadacu lmawaasiin alqista liywmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wa bina xaasimin miisaan cadli baan dhigi doonaa markaasaan waxaanu keenaa wain kaana midqaala xaba camalka qofkana sameeyey nafna la dulmin maayo oo waxaanay samayn lagu ziyaadin maayo waxay samayseen laga nuqsaamin maayo waxaas haada miqaala xabati min khardal waa khardalka inayaa khardalka waa shay yar intaa in lagu camal ahaatee waa keenayna bu wa taala marka haddaad og waxa in lagu hor keeni doono waata ilahay marka loo hor keeno kuwa mujrimiintaa maa lihaada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaa wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada waa maa kitaabkan wax yar wax badantoo aan ka tegin markuu dareenkaa qofku qaato oo u xusuusnaado qofka daalimkaa ciqaabta uu leeyahay oo wax kastood gashay beri in lagu hor keeni doono maxaad umanaysa qofkaas waa ka joogsanaya waa islaalinaya marka taasina waa ka mid waxyaabaha qofku iska ilaalin karo waxaa ka mid ah alibticaadu can الظaalimiin iyo wamajaalisiin iyo wamajaalasatu saalixiina almuqsitiin inuu ka dheeraado dhaalimiinta la fadhiisigooda iyo la shaacabkooda iyo ku agdhowaanshahooda ninka haddaad ku ogaatay ile qofku cidda ula fadhiisto maaragtay adiku wuxuu almaru calىa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku waxa weeye waxaa le saaxiibkiisa unbuu la diin yahay dhaqankiisu waa dhaqanka saaxiibkii oo haddaad mid khamriye cabadee la sharaabto shaala la cabto maalin damba waad cabaysa khamrigana kaa muqayilka haddaad la farfadhiisato laantu buu kuuliya maalin damba adamada isa qaylay soo maaragti kaa waxa dhaca dhulgalka ah meelaha gala haddaad raacraacdo adla maalintaba qorgeed qaadaysa waxaad dhacaysaa marba waxa aad ciddaad la saaxiibto ayuunbaad ku saamoobaysa marka ka fogaanshaha kuwa xun laga fogaado iyo dadka saalixiinta wanaagsan iyo khayrka iyo majaalista khayrka iyo cilmiga meesha lagu aad barato waa asbaab keeni karta qofku inu dulmiga ka dheeraado waxaa ka mid a ah, weliba dee nusuusta qur'anka waa ku faraysa waida ra'ayta aladiina yakuuduuna fii aayaatina facrid canhum xataa yakuuduu fii xadiiثi hayri haddaad aragto kuwa dhex gelaya aayaadka yaga oo diinta wax ka sheegaya xumaha ka dhex iska dha ka fogow waxaa ka mid ah oo qodobka afraada fahmu asmaaءi اllahi wa sifaatihi اlculaa wاtacabudu lahu subxaanahu biha inuu qofku fahmo ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa qur'aanka kariimka ah kad akhriyayso oo aad ku cibaadaysato waa waxyaabaha keeni kara dulmiga inaad ka joogsato oo markaad ogaagto allah waa samiic wax maqlaya maqal badana ah waa alla cilmi badan ogaal badan waa alla raqiib ah waa alla basiir ah waa alla ku arkaya waa alla kuu jeeda waa alla aan kaa fogayn waa alla shahiida ifa asmaada marka sifaadka dee waxa weeye waxay kuu bixinaysaa inaad muraaqabat ullahi ad ku jirta waa laguu jeedaa waa lagu arkaya wahuwa asamiicu yaraa wayasmacu kula maa fi اlkowni min sirin waiclaanin walikulli sawtin minhu samcu xaadirun faasiru waliclaanu mustawayaani buu yhi ibnu qayim marka ilaahay waa allaha maqlaya wax kasta uunka ku jira samaawaad allah waa arkaya oo waa maqlaya oo u jeeda cod kastaba alla subxaana wa tacala waa maqlaya wax sira iyo wax maaratay muuqdaba ilah waa isu agtiisa allaha noocaas markaa saa u taqaana rabbigaa waxaad dareemaysaa markaa kuu soo baxaysaa inaad markaa isilaaliso wasamcu minhu waasicu اaswaati laa yakfى calay baciiduha wadaani oo markaa codka fog iyo ka intaba isku mid alla subxana wa taعala marka waa arrin muhima ah. qodobka shanaad waxaa weeyaan alamru bimacruf nahy munkar in la faafiyo macruufka waddanka loo sheego iyo xumahoo laga reebo ummadda shaciiradaasi ay ku dhex jirto oo khayrka loo sheego xumaha laga reebayo oo dhegteeda wax wanagsan ay ku dhacayaan ummaddaasi shaki waxaan lahay markaa dulmi badan baa dhexda ka zuulaya wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna biاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar wayuqiimuuna الصalaaة wayuutuuna الزakاة wayuطiicuuna اllaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum اllah kuwaas ilahi baa u naxariisanaya kuwa noocaas ee khayrka isfaafinaya wanaagga sheegaya salaada tukana cibaadaysanaya ummad loo naxariistayna dee dulmiga iyo xumii waa ka dheeriye lata'muruna bilmacruuf wala tanhawuna can munkar aw layushikana allahu an yabcaa calaykum cadaaba min cindi waa ka rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa qodobka u dambay anu ka dhigaynaa waxaa weeyaan ducada inuu badiyo qofku si uga badbaado dulmiga si aad uga badbaado waa inaad ducada iyo acmaasha saalixaadka aad badsataa oo ilaahay aad weydiisataa subxaana wa tacala inuu dulmiga kaa badbaadiyo oo cadliga uu kuga hago oo ficnaanta hadalka cadaaladiisa ficilka toosan inuu kuga hago rasuulkuna salawaatu ullahi wasl ducooyinkiisa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calay ilaah waxaan kaa magan galay inaan lumo oo lay lumiyo inaan simbirrixido oo lay simbirrixiyo inaan eh, maxaan ku idhahdaa dulmiyo ama lay dulmiyo baan ka magan galay markaa saas odhan jir allahuma ini asaluka khashyataka fi اlgayb washahaada waas'aluka kalimata alxaqi fi الridaa wاlgadb kelmadda xaqa baan ku weydiistay fi rida markaan cadhaysana iyo markaan raalli ahayba in xaq ku hadlo ila marka qaarkood cadhada waxay keeni kartaa inuu qofku dulmi sameeyo uu xadgudbo ilahay subxana wa tacala waan ka barya inu naga dhigo kuwa cadliga ku shaqeeya kuwa dulmiga ka dheeraada allahuma aati nufuusana taqwaaha وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جميعنا هذا جمع مرحوما وفرقنا بعيد الحرمة المعصومة ولا تعدنا ولا فعل شقيرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعند الله تجتمع الخصوم